aa la yidhahdaa waa kitaabka awelkiisa in lagu sheego wax ku tusaa ujeeddada kitaabku ka hadla an yudkara fii awali اkitaab maa yaduluka calىa maqsuudi اlkitaab marka kutubta gobol waxaa ku qoran kadalika nusarifu اlaayaat liqowmi yashkuruun nusqooyinka gobola ku qoran tahay marka aayaddaasaa baraacatlstihlaal ah qaaray ku qoran tahay waxaa kaleeto oo loo baahan yahaa la yidhi baraaco labaad oo la yidhaha baraacatu malab baraacatlmatlab waa midda la yidhaahdo an yudkara fii awali اlkitaab maa yaduluka calaa madxi اlkitaab wa mu'alifihi baraacatulmatlab waxaa la yidhaahdaa an yudkara fii awali اlkitaab kitaabka awalkiisa in lagu sheego maa yaduluka calىa madxi اlkitaab ow madxi mu'alifihi kitaabka ama mu'alifkiisa ammaantiisa taas markaa kitaabka kuma taallo nusqooyinka la hayo waxay yidhaahdeen culummadu waxaa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 shay la sheegidiisa yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay min alamilati xaala uu yahay amilada loo baahan yahay in la sheego miaalo uu sheegi doonaa ah, waxbuu miaali doonaa naadimkaa miaalinaaba ah, dalwaawi fan awilya caynan aw kaata kadalmudaacafu laaziman kaxana dana kaxana dala uu ku leeyay waa miaal kaxana dala fiiri isagaa kuu miaalinaaba nadmigu dhexdiisu kuugu miaalina marka wixii loo baahan yahay oo amilaa waa in la caddeeyo iyo wa calaa dikri maa shay la sheegidiisa yuxtaaju ilayhi loo baahan yaho min alamilati xaal uu yahay iyo wa iidaaxi maa shay la caddayntiisa istabhama qarsoomay wixii qarsoomay in la caddeeyo wa alla lamcan uu leeyahy wa alla alladi laftigeedu kuu fasira lamcan u ku yidhi waa iftiin soo ma jeedin washadda uu yidhi markaasuu ey ey cadda waa orday weeye ogow waa nadmiga dhexdiisa shadda uu sinaamay gara waayeen markaasuu ey caddaa waa kuu fasira kuu caddayna wixii qarsoon isagaa kuu fasira waaya iyo wa idaaxi maa shay la caddayntiisa istifhaama qarsoomay iyo wa tafsiir اhariib hariib la fasiridiisa hariibka markuu fasiraa laba dariiquu maraa tafsiir اlhariib biاlhariib hariibuu fasira hariib kalu ku fasira marna waa tafsiir اlhariib biaqraba minh mid ka dhow iyadana waa arki doonaa wuxuu dhihi doonaa khasha alla ey dakala khasha uu yidhi khasha macnaheedu waa dakala laakiin waa qarsoonta macno la yaqaan maan khasha soo maa khasha markaasuu fasiray wuxuu ku fasiray qariibay ahayd qariib kale wuxuu idhi khasha wuxuu idhi alla uu yidhi markaasuu is yidhi ama allana fahmi waay markaasuu ey dakala ha dadku ma wada luqada uma wada bisle marka fiiri marka hore khasha muxuu ku fasiray alla oo qariib kala markii dambe muxuu ku fasiray ey dakala dakala markaa qof gala waay al loo sheega waxaa soo agdhigay laamiyat afcaal qof aan dakala fahmay waay marka tafsiirkaa sidaasaa looga helaya iyadaana tafsiiru qariib wallaahu ilaahay baa subxaana nuqsaan iyo ceeb ka fogeyna wa tacaala sareeye almuwafiqu waa midka waafajiya sawaabka wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed